kaas wuxuu ku dacwoonayey <clears throat> isagana duu iska qayinayayo toddobaad buu isaga maqnaa meel mafrasha reerkii gurigii ka guuray buu yimid odayaal buu tago inhbaa gabadh inhbaa ka hergoonayaayo way guurtay meelay u guurtayna waruma hayo gabadhu inay iska guurto ee reerka iska rarto ay iska safarto bilaa idnin lama ogola ilaa lidaruuratin oo gabadho lidaruurati muu guuri kartaa haa maxaa ka mida waxaa ka mida gurigan kiraa lagu deganaa waktigiina waa dhammaaday nooga baxaa la yidhi intay baxda meel kale way raadsan kartaa isagoo xataa isagoo hawshaa xallin waayo waxaa ka mida xaafadiibaaba laga qaxay oo cabsiya xumaa la dareemo oo guryihii dariska ahay oo dhan baa dadkii qaxay oo ma keligaa odaygii idinkama haysatid ku harh la dhihi maya war waxaan dadku ka cararayaan iyada inay cararka raacdo caruurtana gacmaha qabsato waa loo ogolya waxaa keeni karta inay gurigii inuu kusoo duba ka baqday gurigii calaamado soo dubitaan iyo liicitaan ku aragtay iyadana way isaga carari kartaa waxaa la dhihi lahaa uu ku yimaada isaga fadhi aduu rabada kugu soo dube maya waa mafsidada ka dhalanaysaa ka badan waxaa ka mid gurigiibay tuug ka cabsatay tus iyo khabar iyo waxbaa soo gaaray in tuugiyo wuxuu u soo dhacaan bay ka baqday astaamo jira inay ka wareegta waa la ogolyahay intaa iyo waxyaabo kaloo lamida asbaabah baa keeni karo cudurdaar sharci ah <clears throat> bilaa cudurdaar baa la diidan yahay iyadoo guurtay inuu yimaado oo gurigiiba ka guurtay walahi reerka xaggee aaday war xaggee ka baxeen imise ninbaa isagoo reerkiisii meel ku ogaa intuu meelahan keenay oo yurubtii ku noqday oo saaka shaqo tegey oo isoo duuleen casarkii markuu soo rara waxaa islaantii ciyaalka guriga dhex farfadhiiru yimid ruux buuqaya kabaha badan maxay ahay gurigu markuu soo gelay guri cidli oon cid uga dambeynin saaslaantii iyo oo dhex fadhiyaba taas waxyaabahaasoo kaleeto waxaa diidan yahay faslun kanaan isaga daraynaa waalkhulcu jaa calaa ciwadin macluumin khuluc waxaa la yidhaahdaa gabadhoo haweentoo dalqadeedii iyo madaxeedii ninka madaxeeda ka furatoo ka iibsataa la yidhahdaa khuluc marka wal inay madaxa ka siibato jaa-izun waa bannaan yahay calaa ciwadin bedel iyadoo siinaysa macluumin laog yahay waxaa qaado madaxaygana baiidhig way bannaan tahay isagu haye hadduu yidhaahdo haddii isagii haye yidhaahdo halkaa wixii ka dambeeya hay-ada say u siin lahayd mooyeen isaga gacan waxba uguma jiraan sida masalada dambe ku sheegi doono khulucana asal waxaa u ah walaa yaxilu lakum an taakhuduu mimaa aataytumuuhunna shay-a ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fii ma ftadat bihi tilka xuduud ullah waxay isaga furataay dhib malaha maxay isaga furan kartaa jamhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin wa minhum wixii hadba ay ku heshiiyaan wey wasaxiixu inta ugu yari xad ma laha laakiin waxaa ugu badan wixii meher uu u siiye iyo hadiyad ka badan kama qaadan karo waxaana asal waa qisadii haabit ibni qays ibni shamaas nabiga alay sl xilligiisii bay xaaskiisii tiri rasuulka ilaahay u ninkan qoorta iga bixi mar raba waa nacay haabit nin aftahanana wuu ahaayo khaiibu rasuulilaahi baa la dhihi jiray nin aada geesi ana wuu ahaa nin dunida ifka isagoo jooga janno loo ballanqaadayna wuu ahaa laakiin qadiyadaasi guurka iyo reernimada waxba badan kama saamayso waa labada qof aaminka iyo kalsoonida ka dhaxaysa buu ku salaysan yahay guurku gabadhu ninka ninku gabadha de intay ka soo booda wuu iska nici karaa gabadhuna ninka way nici kartaa quluubtanna ilaahay baa hayo labaduu doonana isjeclaysiiya labaduu doonana qalbigooda kala jeediya <clears throat> nabiguna hore u sheegay calayhi salaatu wasalaam qadiyadaa quluubta iyo jacaylkoodii iyo kala booditaankoodu inaanay ku xirnayn wadan dhalasho kuma xirna is-aqoon kuma xirna fiicni iyo xumaatana kuma xirna waxay ku xihan tahay wax intaa ka badanoo abuurkeennaba ka horeeyey markaasuu nabigu wuxuu yihi alarwaaxu junuudu mujanada fama tacaarafa minha اtalaf wamaa tanaakara minha اkhtalaf arwaaxda waa junuud ilaahay diyaariyeyoo innaga abuurkeenna jirkeenna iyo dhalashadeenna ka horreysay arwaaxdii qaybna way istaqaanaa qaybna isma taqaano markii naftii aadamahan la geliyo kuway naftoodu istaqiinay hadday is arkaanna shekar way isugu bixi kuwaynay hore isu aqooninna walaalaba ha noqdaane way kala boodi saa darteed arkaysaa nin ninka walaalkeena sheekadii isugu bixin laakiin nimay shalay isbarteen isku shushubanayaan sumaan arag alarwaaxu juluudun mujanada wey horay u diyaarsan tahay wax isyaqaaniy waxaan isyaqoonin bay leedahay markay nafta bini aadamka gasho famaa tacaarafa minaa wixii isgarta is-aqoonsada talefon way isu dulmaano way isla jaan qaadaan wamaa tanaakara minhaa waxaan isgaran waayana oon horey isu soo aqoon jirinna ikhtalafu way isdiidaan haddayba ninka iyo haweentan isguursaday matanaa kara noqdaan maxaa la samay qooley baa layihi qoorqabad biyo kuma cabtee qof aadamaa ka waran <clears throat> walidaalika nabigana waa ku leeyahay lam yura lilmutaxaabiina milu zawaaji guur laba isjecel wuxuu kaga fiican yahay ma laha saa darteed gabadhii haabit ibni qays ibni shamaas baa laidii sheegi sababtay ku diiday ninkeedii ahaa reerkeeday dhaqanaysay maalinkii dambe guriga iyadoo joogta unbay daaqada fiirisay ninkiioo rag la socday aragtay sa hadday fiirisay raggu ugu gaaban yahay oo ugu madow yahay oo ugu foolxun yahay kaanba waxaa ka dhaadhacday inta rag badatay miyaa kaa kaaga saagaagay markaasee nabigu u timi waay rasuulka ilaahi waanu diintiisa wax ka sheegi maayo oo ceeb diineed ma laha dabeecad iyo dhaqanna waxba kaga sheegi maaye laakiin aragiisaa nacay uga wada arag lagaa iska nici karaa haddii lagu naco maxaa laga nacay abihi ogolow adba waxbaad nici kartaa in lagu nici karo ogolow rag iyo dumar midkaa doona ahow marka gabadhii markay saas tiri waxayna tiri inii akrahu lkufra fi lislaami anoo muslima inaan xuquuqdiisii qofaad necabtooda niyo u haynin xaqiisa ma gudan kartid si wanaagsan iyo furfuraanna ulama dhaqmi kartid qalbigu waa sayidulacdaa isaga ku xukumo marka waxaan ka baqayaabay tihi inan muslima inaan xuquuqdiisii naar ku galaan ka baqayaa marka ninkaa iga furdaani markaasu wuxuu yihi beertuu ku siiyey ma u celinaysaa beer weyn oo ulahaa wuu ku siiyey markaase waxay tihi ha waa waxbaan ugu dari weliba markaasuu wuxuu nabigu yidhi ama aziyaadatu falaa wax ka badan inaad siiso uu qaato ma maya lama ogola wixii uu ku siiyey wax ka badan lama ogola isagiibuu u yeedhay wuxuu wareedha arrintaanaa taagane aqbil ilxadiiqata waaliqhaa gabadha warqadeeda si beertaadana qaado qasam baa lagu leehay qofka bini aadamka iyada waaa l reerka waa lasoo qabqabano waa lasoo xirxirayo hangool baa lasoo saari ruuxaas sharcigu geliyahay maaha haddii reerkii wada dhaqmi waaya marka ninkiina uu sii day waaya gabadhii inay xoola saa isaga sasabto way banaan tahay hadduu heshiisku dhaco marka warniyahu waxaa qaado madaxaygana ii sii daa mar hadduu waa yahay yihaahdo xarigii iyo taliya fariis way ka baxday ka noqosho isaga uma fura watamliku lmaratu watamliku way milkiyeysaa bihi bilkhulci almaratu haweentii nafsahaa nafteeday milkiyeysaa walaa rajcata soo ceshi lahu uma sugnaanin isaga caryaha korkeeda ilaa binikaaxin jadiidin guur cusub inay isgursadaan maahane <clears throat> gabadhii mar hadduu arrintaa ka ogolaado xooyiisa suu u qaadan lahay ay u siin lahayd unbaa furane isaga waa ka noqday sharcan lama ogola waan soo ceshaday lama ogola waayo way is-iibsatay xoolay madaxeeda ku iibsatay xikmadduna waxay ahayd ninkan aynan xamili karin inuu bannaanka ka maro mar haddii tii la yidhaahda waad soo ceshan kartaana xikmaddii ay madaxeeda u fulanaysay baaba meesha ka baxaysa saas darteed masaladaana fuqahada dhexdooda intaan ogahay khilaaf kama jiro marka gabadhuu ninku dhibo si uun intay u sasabto dad u dirto madaxa ka gaadho markaa kadib hadduu miiqminuuq keeno wixiisiina ha u diyaariso maxkamadda hake xukunka sharcigaas la tagna ha tiraahdo iriddaa ka baxo maa la dhihi waxaad ma qaadatay maya qaado soco dayn baad ku leedahaye gabadhan reer iyo xeli iyo xarig kuma lihin xoolo daynaad ku leedahay miyo ridda ka baxo halkaasi waa halka gabdho badan oo lagu cadaabay xarigii dariiqa ugu dhow ee hawshooda ku xallin karaan weeye xilligaan aan qaadi sharciga wax qasbo jirin wayajuuzu haddana gabadh intay leeg bay cidda tirsan jamhuurta culimmada iyo shaaficiyadiiyo waxay yidhaahdeen waxay cidda tirsanaysaa sidii ciddadii alaaqa saddex eh, caaday tirsan saxiixna maaha waa khata sida saxda ah waxay tirsanaysaa hal caaday tirsanoo qaybta fasaquu ka mid yahay nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam gabadhii haabit ibni qays markay saa tiri wajacala ciddatahaa xaydatan hal caaduu ciddadeedi ka dhiga nabig ala slam mar haddii nabigu war xukumana wadaad warkii iska dhaafo wadaad kale waa waawdiisa waxba ha qaadin mar haddii warkii nabigu cad haysa calayh salaatu wasalaam hal caaday tirsan kadib way guursan cidday rabto hadday rabto isagii bay dib u guursan hadday rabtana nin kale guursan meel cusub bay u baahanta wayajuuzu wuxuu u banaan khulcu waa banaan yahay fi uhri waalxaydi alaaqii lamid ma ahanoo hadday caado qabto iyo hadday daahir tahay intaba way banaan tahay waayo cumuumka ayaddu falaa junaaha calayhimaa fii maftadat bihi kow ma kala qaadin labow haweentu waxay u baahan tahay ninkan inay mushkiladiisa madaxa kala baxday u baahan tahay ciddadaa ku dheeraanta caada dhexdeed baa lagu sameeyey waxaa ka dhib badan ninka qoorkule jirkiisa akhafu dararayn weeyaba dheeraanshahana iyadaa ka raali noqotay nabiguna haabit bn qaysmlah islaamtiisu markay timid caado ma qabtaa mise ma qabin ma qabtid ma dhihin haddaba xadiidka haddaan fiirino qaacidadii baynu ku dabaqi tarku listifsaali fii qadaaya alaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi lmaqaali nabigu ma kala weydiinay caado ma qabtaa mise ma qabtid maadaama uu khulci ka aqbalay inay isku mid tahay baa halkaa ka muuqano qismulcumuum baad ku daray halkaasaad qaadsiin walaa yalxaqu ma haleelo almukhtalicata gabadhii khuluca qaadatay aalaaqu waan ku furay waan ku furay hadduu yidhaahdo xaydba uguma jirto khuluca wuxuu yahay furqa baaina waa firaaq baaino u kala dhammaatay wey hadduu toban dalqadoo ka dabageeyo wax dalqadoo la tirin maloo dib hadday isu guursanayaan wallaahi khuluca markaan samaynay baan saddex jeer dalqad ka dabageeyey waxaa tiri waxba kama jiraba inama alaaqu liman akhada bisaaqi way waxaa wax furi kara nin gacan wax ugu jiraan waxba gacan kuuma jirine maxaad furtaa meel cidloon baad gidaa dhextuuraysaye ah, dalqadna ma dhicin furqaduna tii hore ku dhammaatay haddaad heshiisaanaad isguursanaysaanna nikax jadidoo saddexdiisiile baad isku raacaysaan way halkaasaan ku daynayna wallah aclam subxanak allah waxamdik ashhadu an laa ilaha anta astafiruka atuub ilayk alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa rasuulihi الأمين wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan soo gaarnay halkuu yidhi faslun waalaaqu darbaani sariixun wa kinaaya fasalkan wuxuu kaga hadlayaa masalada kala tagga iyo burburka reerka oo lagu soo bilaabay fasalkii ka horreeya khuluca iyo gabadhu madax furasho ninkii inay madax bannaanaato haddii aad fiiriso fasaladu say u socdaan kaas waxaa ka sii horreeyey <clears throat> haweentiiyo ninkii oo isku dhacay oo nushuus iyo ismaandhaaf u yimid ismaandhaafku inuu xallismoo reerku caadi noqdana way dhici kartaa inuu keena in lagu kala taga meeshana waa keeni kartaa guurkana sidiisaba waxa uu noqon doono waa gacan uur ku jirta arwaaxduna waa iskasaan soo sheegnay junuud mujannado labadan qofi markay dhaqan wada galaan inay isfahmi doonaan iyo inay kala boodi doonaan lama garanayo marka la dhaafo maalmaahan hore iyo toddobaadyada biyay bilaha farxadda nolosha xaqiiqadeedaa loo tagaa waxaa dhibka keena waxaa ka mida marka marka hore yaa been laysu sheegaa soomaaliduna waxay yidhaahdeen raggu waxay dhahaan dumarka beenna waa lagu soo xerogeliyaa runtana waa lagu dhaqaa marka horeba waxaa lagu soo aasaasay waxaan jirin baa laysu sheegay iyadoon taa keliyaba ahayn marka la sheekaysanaya guurka laga hadlayo wiilkuna malag buu ninkuna malag buu iska dhigaa haweentuna malaaig bay iska dhigtaa iyadana iyada waxa laalay wixii la sheegaba okay waa yahay waan yeeli waan yeeli waan yeeli wey isagana waa ninka ay yihaahdaan hadda waayahan dambe ninkaa la rabo weeyo la yihahda yesmanka wax walba haye wey laakiin qof walba abuur iyo dabeecad buu leeyahay duruufaha adduunkuna way isbedbedelaanoo cudur iyo xanuun baa yimaada iyadoo la caafimaadsanaa iyo gaajaa timaada iyadoo la dharagsanaa hadhow noloshu markay timaaddo maalmaha hore shuhuurulcasalka la yidhaahdo ee noloshu macaanta iyo aroosyada laga baxo akhirka waxaa la isula dhaadhacaa waxu qof waliba wixii runta uu ahaa waxay yidhahdaan badanaa aada bay u dhacdaa in hal mar la ysku dhaco oo labada qof qabkoodu isjiiro markaa kadib bay ama isla qabsadaan ama isku dhacaasay si fiican u kala boodaan waase wax iyadoo laysku fiicnaa gadaal lafteeda ka iman kara haddaba isku dhacii hadduu yimaado oo wiilku gabadhii malaa'igtii isaga dhigtay dabaacadiiyo geesa ay la soo baxdo gabadhana ninkii malag malagiyo yesmaanka isaga dhigay dabeecado kaliya been kusoo xirogeli ula soo baxo in lays qaniino waa waxaad u dhaca waxaad ku qiyaasi kartaa hadda halkababa lagu badan yahayoo inta khilaaf qoys waagii baryaba la galo ama xaajadiisa loo fadhiyo dee dadka badnidiisaabaa laga yaabaa inay dheeli tirtee dolahan galbeedka markaan joognay oo waxaan ku idhi lama iyo tobanka sane soo socota qoysasku boqolkiiba siddeetan way burburi doonaan afar boqol oo qoys baan magaalo ku deganayn saddex boqol xaajadoodaan galay maxaa soo haray marka boqolkiiba markaan galay toddobaatan iyo shan waad garan kartaa xaajada qoysku waa wax jira oo ka mida oo noloshii ay keenayso oo la isqabanayo isqabashadii hadday xal yeelan weydo oo nushuuskii iyo baabkiisii xal yeelan waayo haddee dadkan iyagoo waaweyn bay isu yimaadeene waa in la kala hagaa labadan qof qof walba qoys buu ku soo weynaaday dabeecad iyo dhaqan buu ku soo koray isagoo weynun bay labadan qof isheleen hadday nolosha qaybsan waayeen qoyskuna si fiican geedi socodkiisu u socon waayey inta la isqabqabsado oo la ysxagxagto maalin kastaba qayle iyo sawaxan iyo farqa isjidid iyo madax iska dakhar noqon lahayd xalku marar badan wuxuu ku jiraa in loo kala fududeeyo somaala qof xanuunsanaya oo sakaraada markay ku dheeraato muddo dheer uu xanuunsanaadee dhinto ilaahay baa uga raaxeeye u fudeeyaa dhahdaan geeridii laga cabsanayeybaa maanta waxay noqotay ilaahay baa uga raaxeeyey reerkii inuu dhisnaado la jeclaa mar bay noloshu cadaab noqotaa noloshu mar bay cadaab noqotaa haddaba noloshu hadday adkaato oo la wada joogi waayo in la kala fududaado oo la kala risiq doonto qof walbana wixii ilaahay ugu deeqay uu helo baa ilaahay wain yatafaraqa yugni illaahu kulla min sacatihi hadday kala tagaan qof walba ilaahay risiqiisa ugu deeqaayo risiqiisa horaa loogu qoraye wuxuu u socdaa risiqa qaybtii kale meeshuu jiray calaf hadduu dhammaadana celcelis waxba laguma karo laakiin dadka waxaan u nasiib daran qolada iyagoona kala tagu dhab ka ahayn ciyaar ciyaarta ay kaga dhammaato dalaaqu marka labaad wax la ysku cabsiiya maaha wax qaylo laysaga reebana maaha wuxuu ku leeya aniga niyadiigama ahayne iyadan isaga fujinay waan isaga aamusiinay haddaba reerku markuu kala tegaye burburayo dariiq sharci oo lagu kala baxaa loo sameeyey sida marka hore sharcigu qaab la isugu yimaada uu u sameeyey wadajoogii markuu suurageli waayo qaab loo kala fududaaday shariicadu dejisay talaaqu haddaba kitaabka qur-aankuna waa sheegay sunnada nabiguna way sugtay sa slam oo nabiga naftiisa baa haweenkii uu guursaday qaar furay sidii gabadhii acuudu billaahi minka ku tiri ilaahay baan kaa magangalay inuu yihi laqad cudti bicadiimin ilxaqii biahlik odoo reerkiinni aad buu yihi haddaba gabadhaas ibnatuljown la dhihi jiray ficilkii nabigay ka sugantahay alayh salaam muslimiintuna way ku ijmaaceen maslaxad iyo dantuna way keenaysaa marka la kala tegaya haddaba axkaamtan baa muhima in la ilaaliyo kow waxaad ogaataa walaaqu furitaanku barbaani waa laba qaybood sariixun erey cad iyo wa kinaayatun erey dadban erey cad oo furitaan cad ah luqadii la dooni baha lagu sheege iyo erey furitaanna noqon kara wax kalena looga jeedi karo labada erey bay ku noqdaa alaaqu fa sariixu alaaqa ereygee cad alaaatu alfaadin cinda shaaficiyati saddex eray weeye jamhuurtuna hal mid oo ugu horeeyo wey aalaaqu lafdi alaaq inaad isticmaasho walfiraaqu ereyga firaaq inaad isticmaasho iyo wasaraaxu ereyga saraax inaad isticmaasho siideyn faaruqid furitaan inaad isticmaasho ama tarjamadooda macnahooda erey u dhigmoo luuqadaada aada isticmaasho waxaa saddexdaa loo yidhi waa sariix oo dalaaq furitaan mooyeen wax kale lagu fasiri maayo qur-aankay in badan ku timid saddexdan oray oo furitaan looga jeedaba in badan qur-aanku isticmaalay furitaanka iyo reer kale tegey markii laga hadlayay saa darteed erayadani sidaasayba curfiga iyo luqada qur-aanku furitaan iyo kala tag buu yaqaanaa macno kale ma laha lafdu alaaq waa laisku raacsan yahayoo de aayaduhu tira ma lahaba idaa alaqtum nisaa wain طalaqtumuuhuna walilmuطalaqaati mataacu bilmacruuf ilaa akhirkeeda la gaaro amaa lafdiga alfiraaqay ku xigaaye ilaahi subxaanaه wa tacaala baa maxaa ku xiga alfiraaqu alfiraaqu waa ilahi subxana wataala qur-aankiisa ku yidhi wain yatafaraqaa yugni اllaahu kula min sacati yatafaraqaa ay kala tagaan lafdu tafaruq baa laga cabiray ilahi subana wataala mar kale wuxuu yidhi aw faamsikuuhuna bimacruufin aw faariquuhuna bimacruufin faariquuhuna fura oo kala taga wey kala danaysta lafdu saraaxna meelo badan baa qur-aanka lagu sheegayo waidaa طalaqtum الnisaaa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruufi aw sarixuuhuna bimacruuf aلطalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin ilaa aakhirkeeda nabigana ala haweenkaaga maxaa ku tiraa baa la yidhi in kuntunna turidna alxayaata addunyaa waziinatahaa fatacaalayna umatickuna wa usarixkuna saraaxan jamiila furitaan way intaba qur-aankuba haddii furitaankii erayadan aada ugu isticmaalay haddii la isticmaalo xiriir ra iyo rag iyo haweenna ka dhexeeya uu yahay waa furitaan wax kale laguma fasiri karo maxay kaga duwan yihiin maxay marka xukunkoodu yahay walaa yaftaqiru uma baahna sariixu alaaqi alaaqa kiisa cad ee erayadaasa ila niyati niyad inaad ku rabto inaad furto aad rabtay uma baahna niyadda laleeyahay midna waa loo baahan yahay marka la yidhaahdo oo bimacna alqasdi ah fiqhan laba macno yeelataa midna waa shari ta hadda uu sheegayase shari maaha qasadkiiyo niyadu ereyga inaad dhahda inaad ku talagashay ood ereygan u qasaday waa shari ilaa ereyga adoon lahayn aad rabtaad dhahda aan rabin hadduu carabku kaaga dhaco furitaan ma noqoto fuqahadeena tusaalayaal bay keenaan haddii laakiin weeye carabkaa igaga dhacaydu ay wax dhici karata erey markaad tiraa ereyga xasaan rabay inaan dhaho waxaasaa carabka igaga dhacay waa inay isu yar ekaan karaan walidaalika fii matni ibni hajna wuxuu ku dhihi jiray haddii ninkani xaaskay u qabo taariqa la yidhaahdo oo ra taada ra ka dambayso oo isagoo aariqa u yeelaya taaliqa u yihahdo radii laan isaga bedasho waa laga aqbali laakiin yaa aaliq tii furayday faadumo gabadh la yidhaah hadaad yeerto carabka iga dhacay aad tiraahda warkaa lagaa yeeli maayo walidaalika hore waxay u yihaahdeen cudurdaaraan macquul ahayn inaadan cudur daaranin baa ka fiican haddaad waxaan la aqbali karin oon meeshaba geli karin cudurdaar ka dhigan lahayd waa cudurdaara mali iska dheh idaa kaana wajhu اlcudri laysa bibayinin faina iraaxa alcudri khayru min alcudri waxaad cudurdaaranaysaa haddaynan caddayn inaad iska bedaysaa cudurdaarashada kuu dhaanta gabadha xaliimaa la yidhahdaa aaliqa afkaaga maxaa mariye aariqa la geli tii ahayd baa laga noqotay laakiin xaliima aariqa aaliqa maxaa isu keenay warkaa waa inuu war meesha geli kara yahay hadduu carabku kaa boobay waa iga boobayduna wa taaban kara uu yahay ereyga inaad tiraada kumaada talagelin laakiin ereygii haddaad ku talagasho inaan furase ma rabin walaa yaftaqiru ila niyati wey walidaalika nabg ala sl waa kii arrintaa ka hadle yihi alaaun jidduhunna jiddun wa jiddun saddex kaftan dhabtoodu waa dhab kaftankooduna waa dhab ciyaar ciyaar haddaa u tiraahdo adnikaaxu waاalaaqu walcitaaqu addoon baan xoreeyey haddaad ku ciyaarto waa xor ware haddaad kaftamaysaanoo gabadhayda waan kuu meheriya waan aqbalay way mehersan tahay hadaad keer kaftamaysaanoo nawaanku fure naga tag way furan tahay kaftan ma gasho ciyaar ma gasho iga aamusii ma gasho waan isaga reebaya ma gasho kuwa haddaan kale furmin baa jira soomaalidu waagii baryaba way saystaan oo dalqad buu turaxla kala dhamaadaan iminka dadka qaarkii u fiirsada waa la isku qaydi mid buu tuuri waa la isku qaydi war ninkani dalaaqihiisu ma dhammaadaan miya bishii markuu yaryahay soddon dalqadood buu tuuraa haddana sanaduu qabaayo maalin kastaba dalqa tuurayaa ruuxu fara badana saddexun bay ahayd haddaba sariixu alaca niyad uma baahna qofka ku dhawaaqay hadduu qof mukallaf oo ahal u ah yahay oo caaqilu yuusan majnuun ahayn oo baaliq uu yahoosan sabi ahayn oo mukhtaar qof khiyaarkiisa ku yiri uu yahay oo qof la qasbayo madaxa lagaga hayo uusan ahayn uu qof soo jeeda yahay oo qof hurda ahayn sakraankiina waa la ysku haystaaye hadduu qof mukallaf oo muahla yahay eraygiina uu u qasday ereygan inuu ku dhawaaqo qasab maaha macnihiisa inaad ula jeedo furitaan damacsanaydoo niyadayda kama soo gu-in wax la yidhaahda ma jiro marba hadday afkaaga saa uga soo baxday eraygana uusan carabku kaaga dhicin adoon rabin uusan carab kaaga dhicin waa furanta baa la kala tegey su-aasha ayaana lagu soo celcelinin arintaas sariixu alaaq inuu nisaniye u baahnayn xadiidka jidduhunna jiddun baa loo daliishaday marka koobaad fuqahaduna waa muttafaqun calayhi oo khilaaf kama jiro maxaa alfaada sariixa waa laysku hayaa laakiin intii laysla ogolaado sariix inay tahay inaan niyo looma baahnayn iyo niyadayda kama soo go-in iyo <clears throat> qalbiga igagama jirin markii hore kuma soo talageline erayga unbaa marmaan yar xanaaqay iyo waxaasoo dhan socon maayaan shaqayn maayaan walkinaayatu ereyga dadban ee furitaanna noqon kara wax kalena noqon karana kullu lafdin erey kasta weeye ixtamala alaaqa alaaqku suuragalaya furitaan wakayrahu waxaan alaaq ahayna ku suuragaloo noqon kara wayaftaqiru isagu wuxuu u baahan yahay ila niyati inaad furitaan ula jeeday buu u baahan yahay laakiin baahida waa laba dayaanatan wa qadaa'an amaa dayaanatan diin ahaan haddaad ula jeeday furitaan way kaa furantahay wa amaa qadaan xukun marka la yidhaahdo haddii adigu aada been sheegto oo tiraada ulama jeedin kaama furnuun baa lagu dhihi laakiin diinahaan xaaraan baa kaata kuma banaana sababtoo ah qalbigaaga wixii markaa ku jiray niyadaada adiga rabbigaa unbaa isog haddaad ka run sheegtana xukunka sharciga lagu siiyey iyo waxaad sheegtay way iswaafaqi haddaad been sheegtana faqiih loo masale xumeeyey qalad buu fatwoodaabay noqono isaga dembi ma laho waxaad u sheegtay buu qabtay adigaa laakiin dembi laho sidaa xalaal kugu noqon mayso nin xoolo uusan lahayn loo xukumo inbaad lamid tahay haddaba lafdiga kinaayada waxaa ka mid a orodoo gurigiinni aad maanta laga bilaabo waxaad rabtaad samayn kartaa rag baad u dhaxaysaa anigu raggaas kaama xigo orodoo guur daydayo ereyada furitaan haddii looga jeedana furitaan bay noqon haddaan looga jeedinna ma noqdaan masalada maxaa u sal ah waxaa u sal ah laba xadiid marka la geeyo nabiga alay sala sl ibnatuljawn markuu furayey wuxuu yihi laqad cudti bicadiimin alla weyn baad magan gashay arrintaana shirqool loo dhigay bay ahaydee dabin bay ku dhacday ibnaturjo nabigu markuu guursaday gabar u qurux badan bay ahayd haweenkii sii kaloo caayishihii ay ka mid yihiin baa hadday reerka ku soo biirta khatar ka dareemay talay ugu soo dhoweeyo ilaahay ka magangal bay dheen kugu soo galo warkiibay ruru qaadatayoo markuu soo galee salaatay gurigiibay tiri acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay iyagana natiijada way filayeen markaasuu ilaahay ba haddaad magan gashay laqad cudti bicadiimin alla weyn baad magan gashay ilxaqii biahliki reerkiinii aad buui waa fasaxan tahay reerkiinii aad furitaan bay ahayd oo nabigu furitaan buula jiray calayi salaam halkaa gabadhaas dabin loo dhigay ee shirqool bay ku dhacday radi allahu canha وardaaha laakiin ereygii laftiisii ilxaqii biahliki baa xilligii nabiga la isticmaalay isagoon furitaan looga jeedin aayaadkan suuraة towba akhirkeeda wacala الثalaaثaةi aladiina khulifuu saddex nin bay ahaayeen kacb ibni maalik baa ka mid ahaa afartameeye beri baa lagu soo rogay karantiil inaan lala hadli karin lala fadhiisan karin suuq loo dhigi kara xataa assalaamu calaykum hadduu ku dhaho adoo sii jeedaan hoos uga radiin laakiin codkaaga ma qashiin maysa maalinkii dambana amar baa la soo bixiyey waxaa la yidhi xaasaskiina guriga idinla jooga jirkooda ma taaban kartaan kacb ibnu maalik labada nin ee kale laba nin oo yar odayaalo waayeel ay ahaayeen laakiin kacb ibnu maalik nin xoog badan oo dhalinyaro u ahaa wuxuu ka baqay deedna amarkaa la siiyey ee ha u dhowaanin la yidhi intay wax madax maraan inuu jebiyo gabadhii wuxuu i nahaadeh xaalad baa taagan inta ilaahay wuxun kala xukumayo orod reerkiinni aad qadiyadaasi furitaan ma ahayne ilxaqii biahlikii markuu yihi reerkiinna tag or gurigiinni qaba iyo reerkiinna iyo hooyada iyo aabbaha gurigoodii aad furitaan ma ahayn markii xaaladii laga soo fuduudeeyey laqad taaba allaahu cala anabiyi walmuhaajiriina markay markay soo degtay reerkiisi usoo noqday reerkiina sidii u dhaqday ereygii haddaba labadaba marna furitaan buu noqday marna furitaan ma noqonin gurigiinii aad haddaba ereygaasoo kale waa kinaaya la yidhaahdaayo furitaanna waa noqon karaa inuusan ahaynna waa dhici kartaa hadba kii looga jeedo niyadda qofkii iyo ujeeddadaadiibay ku xiran tahay ereyga markaad lahayd ee marka lagu weydiinayo maxaad uga jeeday maaha hadda maxaad uga jeedaa maaha wax lagu weydiin doono markaad ku dhawaaqaysay maxaad uga jeeday wey kaana wayaftaqiru ila niyati niyuu u baahanayaa taasi waa alfaadiiyo siyaqii alaaqa uu ku furmi jireen dumarku halka waxaan ku dhammaystiraynaa qoraalku haddii qoraal lagu furo gabadha ma baa mise waa kinaaya waa masaleay culimmadu isku qabteen wasaxiixu waxay ku xiran tahay ereyga qoraalka lagu isticmaalay hadduu erayadii marka lagu hadlo sariixa ahaa qoraal laga dhigo waa sariix niyo uma baahna oo ninku waraaq hadduu qoray isagoon afka ka hadlin oo xaaskaygii hible hebel dalqad baan kugu furay uu qoro way furan tahay niyadna uma baahna waa طalaق sariix hadduu erayadii gurigiinnii aada iyo u soo qorana alfaadii kinaayada xukunkeedii bay qaadan ama ku hadal ama qor isku mid wey <clears throat> alaaqu shaahid ma u baahan yahay markaad furayso sharcan maya aslan oo keliga haddaad duur cidla istaagtay iskaba daaba xaaskii inay keligeed ku maqlaysa iska badaa haddaad magaalada ka ambabaxdo ood meel duur cidlaa afka saarto oo tiraada heblo way furan tahay sharcan way furan tahay laguguma cadayn kara qadaaan maxaa u daliila arintaas waxaa u daliila qisadii nabiga xilligiisii dhacday calayhi salaatu wasalaam ee zubayr ibn cawaam ku dhacday zubayr ibn cawaam bay xaaskiisa isku yar dhacdhaceen maalin maalmaha kamida iyadoon wax dhiba jirin iyaduna si ay uga fakatay rabtaa waana uur shinkeedii soo dhammaaday isagu ma ogee xanuunkii fooshay dareemaysaa salaada subax markuu u baxayey waxay tihi zubayrow hal hal dalqada igaga farxi saasaad rabtaa haa waad furan tahay isagu wuxuu ku talagalay iska soo tuko iska soo qur-aan akriso hadhow markaad soo noqotana rajactu dhe intuu masaaja ku banqalaabay umushay owlaatulexmaali ajalmaayoaaba sooma keligood bay ahaayeen zubayr laakiin diyaanadiisaa reebtoo nabigu u yidhi ala salaam rasuulku ilahi wuxuu yihi gabadhiina hebelhay way khayaantay saasay i tiri soo soo celi baan lahaayo iska ciyaar ciyaar baan ka dhigayey markaan soo noqdayba waa ii qarisay ileen foolbay foolbayba halka ugu dambeysay maraysay <clears throat> saasaa dhacday nabig wuxuu ihi qad malakat nafsahaa nafteeda iyaday gacanta ugu jirtaa maanta rajacti waxba kuguma jira ciddadii waa dhammaatay haddaba dalaaqaas inuu dhacay buu nabigu xukumay sal ly slam markhaati ma lahaa iyo lama dhihin markhaati ma lahayn keliya waxay wax tari kartaa qadaaan xugun ahaan markii qofkii lagu soo cadayn waayo wuxuu sameeyey haddaad xoolo dad leeyahay dhacdo ood inkirto lagugu soo cadayn waayo lagu yihahda ninka waxba ma qabo macnaheed inaadan xoolo qabin miya lakiin waa lagugu cadaysan waaye laakiin adiga ilaahay ba isagoo waad qabtaa haddii wanaad furtay lagugu cadayn kari waayo macnaheedu waxaa laleeyahay dee suu reer u ahaa meeluu ku furay cadayn lama haya marka reerkisii wey laakiin taa macnaheedu maaha diin ahaan inaana kaa furayn hadday sidaa reer kusii jiro iyadana la xukumo iyadoo dembi ma leh laakiin adigu zaani baa tahay warkaa hoosa kuu galo wadaadadii baa sidaa soo yidhi haddaad war beena sheegtay adiguna sidaa xaaraan aad ku samayso iyadu xukum sharci bay u hogaansantoo cudurdaar bay leedahay laakiin adigu xaaraan iyo been musuq maasuqood og tahay baad waxaan ku samaysayo sharcan zaani baad tahay wixii dhex marana imu zinaa baad leedahay diiwaanu zina baa ku yaala qadiyadaasi ala fudaydsan waxaan saa leeyahay waa qadiyad ugu soo noqnoqotay oo marar badan ugu timid wanisaau haweenku haddaba fiihi fi alaaqi fulitaanka darbaani waa laba qaybood darbun haweenka qayb kamidihii fii alaaqihinna furitaankooda sunnatun iyo wabidcatun buu qaybsamaa mid sunno oo sidii sharciga waafaqsan ha loo fura la yihi ee faaliquuhunna liciddatihinna haddaad furaysaan ciddadeeda fii qubuuli ciddatihinna ku fura la yihi buu waafaqsan yahay wa bidcatun mid bidca oo sharcigu reebay buu buu qaybsamaa halka waxaa laga hadlayaa waqtiga dalqadu dhacayso xilliga haweenta la furaya xaaladda ay ku sugan tahay xaalad sharcigu ogol yahayna way noqon kartaa xaaladaan sharcigu ogolayn in la furana way noqon kartaa wahunna kuwaa bidcada ah wahunna haweenkaa alaaqoodu noqon kara sunniya bidca dawaatulxaydi haweenka caadadu ay ku dhacda wey haweenka hela caadada bilaha ah halkaa waxaa kaga soo baxday waxaan la xugun ahayn haweenta aan caado billa a helin ama wayba yar tahay oo ma gaarin ama wayba waa yeesho way dhaaftay ama xaalado xanuun iyo caafimaad darro la soo darsay buu guuray sabab kastaba ha keenee haweenta aan caadaba ku dhicin way ku iman doontaa haddaba haweenka caadada billihii ku dhacdo marna talaaqoodu sharcigu wuu ogol yahay in la furo marna sharcigu in la furo waqtigaa lama ogola fa sunnatu ka sunnadee sharcigu ogol yahay an yuuqica alaaqa waa inuu alaaqii rido oo dhaco fii tuhrin daahirnimo hayri mujaamicin fiihi uusan ugu galmoonin uusan ugu tegin macnaheedu caado iyadoo qabta ma furi kara wey iyadoo caadadii ka daahir noqotay laakiin ay xiriir gogoleedii dhex marayna ma furi karo waxaad ku furi kartaa inay caadadii ka qabaysato weli adoon jirkeeda taabanina oon xiriir gogoleed idin dhex marin in aad furto baa ah alaaq sunnada ah ka bidcadaana an yuqica alaaqa waa inuu rido filxaydi iyadoo caado qabta aw fii uhrin ay ku alaaqay iyadoo daahira uhrigo laakiin jaamacahaa fiihi ugu tegay oo uu galmooday asal waxaa waa masalada xadiidkii bukhaari ee muslime cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma wa ardaahuma cabdullaahi bni cumar baa xaaskiisii furay xilli ay caado qabtuuna furay aabbihii cumar radi allahu canhu wa ardaahu baa nabiga u soo sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiguna cabdullaahi bni cumar buu u yeeray oo wuxuu yidhi ama riwaadka qaarkoodna aabbihii buu u faray oo wuxuu ku yihi murhu falyuraajicha wiilkaaga waxaad ku tiraahdaa ha soo ceshada xaaskiisa kow ha iska haysta ilaahay daahir noqoto kadibna ay caadada xigta ku dhacdo kadibna ay ka sii daahir noqoto marka ay daahir noqotay hadduu doonana ha haysta intaa kadib hadduu doonana ha fura inta aanu taabanin qabla an yamasa intaanu jirkeeda taabanine aan xiriir gogoleed dhex marin muxuu nabigu saa u leeyahay wuxuu yidhi fatilka alciddatu alatii amara allaahu an yuallaqa laha nisaau wataa ciddada ilaahay faray haweenka in lagu furo markuu lahaa fatalliquuhunna liciddatihinna aayaddaa tafsiirkeedu saa wey waa iyadoo daahir noqotay oon gogol iyo xiriir ninkii dhex marin waa si aan ciddada loogu dheeraynin bay yidhaahdeen arrintaasi xilliga hadduu furana waa talaaqu sunna xilliga caadada ay qabto ama duhri ay ku xiriireen haddii uu furana talaaquulbidca wey kan sunnadiiyo sharciga waafaqsan inuu dhacaya wayba muuqataaye kan talaaqa bidcigiihi ma dhacayaaye iyadoo caado qabta la furay ama iyadoo daahiraho xiriir gogolee dhexmaray uu furay dalqadaa ma dhacaysaa waa masalo laysku hayo agsarka daahirka riwaayaadku dalaaqu uu dhici ninkuna uu dambaabi dembina waad gashay reerkiina waa kaa furmay oo dalqadaasi way dhici majmuuca riwaayaadkana marka la geeyey qisada ibni cumar waxay u badan yihiin in nabigu hal dalqada u xisaabay sala allahu calayh aalihi wasalam calaa kulli xaal haddaa riwaayaadka tiro badan iyo gunaanadka rabto kitaabka irwaa khaliil fii takhriiji xadiidi manaari rasuul sheekh naasir baad kitaabu alaaq masaladaa riwaayaadka xadiidka oo dhan markuu isu keenay iyo warka ururintiisa iyo gunaanadkiisa baxi iyo baarita cilmi baaris fiican baad halka ka helaysaa halkaa alaaqii isagana waxaynu rajaxnay jamaahiiru ahlicilmina qabaan alaaqaas inuu dhacayo qaybtaasi waa qaybta koowaad ee haweenka wa qayb labaadina laysa ma ahaanin fii alaaqihinna furitaankooda sunnatun walaa bidcatun midna ma laha oo waqtigii uu kala soocan yahay ma lahane afar iyo labaatanka saac iyo labaiyo tobanka bilood iyo toddobada maalmood waa isku mid maalin kastaoo maalmaha ka mida saacad kastaoo habeen iyo maalina bil kastaba bilaha sanadka ka mida dalqadu toos bay u haleeli wax dembi iyo bidcaad samaysayna ma laha wahuna arbacun afar wey kow asagiiratu midda yaree caadaba aan gaarin laba walaisatu midda weynaatee ka quusatay inay caado hesho dii caadada ay ku helaysay dhaaftay walxaamilu midda uur karaho ajasheedu an yadacna xamlahunna ah wlmukhtalicatu tii khuluca samaysatay alatii lam yadkhul bihaa nin uusan u galmoonin halkan wuxuu ku leeyahay laba hawaanihi sababtu waa ciddadoodu mar kastaba alaaatu ashhurin saddex bilood weeye oo wax dheeraanaya wax isdhimi midna ma laha sida cidda inoogu iman doonta insha allahu tacaala xaamiladuna ciddadeedu waxay noqon wayba caddahay su-aashaa way nagu soo noqnoqotay naag urla ma furanta haa waxaan garan waayey shubhadan ah naag urla ma furanta meesha laga keenay xaggay ka timid laa shaaficiye ka imanin walaa madaahib kaloo muslimiin baynan ka imanin walaa nusuus kitaab iyo sunnayna midna ka imanin masaladan shubhadan sal iyo raatoona diinta kuma laha naag urla ma furantana cidi ma dhihin naska qur-aankuna inay furantuu sheegayo waulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wy haweenta uurka leh ciddadeedu waxay ku dhammaataa inay dhasho oo haddaan laba furin maxay cidday tirsan naag uurloon la furin ciddo ma tirsataa waxay ciddo u tirsatay dalaaq baa ku dhacay iyadoo uur leh marka su-aashan way badatay muddo dheer waxaan ku wareersanahay maxaa sababay waxaa laga yaabaa bishii laba saddex jeer in lagu soo weydiiyo naag urla miyay furantaa naag urla waxa uu furay ninkaygiio naag urla ma furantaa laigu yidhi sheekadaa beenta ah dadka ninkii arkow ka qabo wax san raatoonale maaha taasi ciddadeedu wayba caddahayba iyada barnaamij ciddadeedu iyo masalada ciddadeeduna mugdi kuma jiro mar hadday ur leedahay ama urku ha yaraado ama ha weynaado zubayrna markii uu furay xaaskiisii ee halka dalqad kaga farxiyey nabigu muxuu yihi sal slam malakad amrahaa nafsaha buuri amarkeed iyadaa gacanta maanta ku haysata uur bay leedahayoo ma furo dambuudhaho nabig ala sl de naar uurla furmin kitaabka iyo sunnada iyo itifaaqa culimmadu inay furmaysa wey marka meesha ayaan qiil laga raaraadinin kolaba mid waxaan u malaynayaa qurwalla wax lagu meheriyaadii la sheegi jiray oon anigu mid lamida arkay oo kaleeto wey qurwalla lagu meheriyaa sheeko muyaad maqasheen qurwallama isqabeeni muqurwalla uga dari maqshin sheekaan u haystay <clears throat> laakiin mid shabahadaan arkay dadkiisa loogu meheriyeyna waaan la kulmo waan arkay intii la ii sheegay baan raadiyey kadibna ninkii waxaa samaynayey waa ii suurogeli weyday inaan la kulmo nin waxaan ku arkay yurubtaas masaajid buu imaam ka yahay markuu gabadh meherinaye laysu yimaado waxa iijaab iyo qabuul la yidhaahda maba dhacaba meesha waa lasoo fadhiisan shaah iyo raashin baa lagu cuni salligaa la qaadqaadi tabaaraka ladii bidiil milku bu akrii waa isu meersantira dareer u dhihi soomaalidu isaga ku sameeyey caruurta isugu dhashay baa cashar baab baabu nikaaxay yimaadeen markaas sheekh annaga saasana lagu meeriye waxaa or qurwaliin la sheegaya way kan qurwallu u akriyey baa markaas waad meersantihiin saa yeesho qurwallaa bisqabiy qurwalla uga dari kana tabaarag laama isqabeeni tabaaragtaa uga dari taasoo kala arkay sheekadaasi waa tabaarag laama isqabeen weeye qeyl raadis iyo nimaan diin aqooni oon wax ka garanaynin yuusan idinku shaxaadin waxaan sharciga sal ku lahayn gabadha mukhtalicada ah iyaduna ninka haddaynan horayba isu arag ciddadeedu waa iska xayda waaxida oo marba baabulkhuluc xataa waxay culimmadu u badan yihiin xataa low dakala bihaa xataa xiri gogolyada hore hadduu dhex maray khulcigu waa baabulfaski oo sunno iyo bidcada baabu alaaq bay khaas ku tahay caawa halkaasaan ku daynaynaa waa soo gaabinayna wallahu aclam haman todobahaybama isoo hor fadhinayo ninka laftiina ad iga nasataan salaatu wasala sla ninka su-aasha koobaad ee hadalkan la keenay wuxuu leeyahay qofka jiran ee lagu aqriyay burdaha manabigan ay ka sugan tahay xaggeese ka keeneen wadaadadu burdaha horta waa qasiidadan uu leeyahay maxamed bin saciid ilbuusiri waana qasiidadan ka bilaabataa amintada kuli jiiraanin bidii salami masajta damcan jaraa min muqlatin bidami am habat iriixu min tilqaa'i kaadimati waawmada albarqu fi dalmaa'i min idami ayaxsabu sabu ana alxuba munkatimu maa bayna munsajimin minhu wamuطaribi lowla alhawaa lam turiq damcan calىa طalalin walaa araqta lidikri اlbaani wاlcalami qasiidadan ka bilaabatee dheer weeye waa qasiidada ay ka mid tahay beydadkan aad kutubu tawxiid ku aragtaane shirkiga ah waxaa ka mid a shirkiga ah mar nabigu uu ku dhaaranayo dayaxa uu ku dhaaranayo aqsamtu biاlqamari اlmunshaqi ina lahu min qalbihi nisbata mabruuraة اlqasmi umar leeya akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli اlxaadiثi اlcamimi in lam takun fii macaadii aakhida biyadii fadla wailaa faqul yaa zallaة اlqadami faina min juudika اdunya wadaratiha wa min culuumika cilmu اlowxi wاlqalami qasidadan ay ku jirtee dheer weeye maxamuud maamed maxamed ibn saciid ilbuusiri qasiidadan abyaad uusan lahayn baa ku jira waana beedka halkudhiga ah ee caamada aan aqoonini ay jeybiyaan mowlaaya salli wasalim daa'ima abada cala alxabiibi khayri khalqika kullihimuu la yidhaahdo beydka isagu male niman baa eriyaan ku aragnay beyd kalena isagu malehoo dhexdaa lagaga daray oo niman baa quluwiga ku jira inay ku khafiifiyaan isku dayey markuu yihi muxamadun sayidu lkownayni waاthaqalayni min curbin wa min cajami baa waxay ku dareen famablagu اlcilmi an fiihi anahu basharu waanahu khayru khalqi اllaahi kullihimu beydkaa famablagu اlcilmi fiihi isagu ma laha gadaal baa lagaga darayo muxamadun sayidu lkownayni waاthaqalayni min curbin wa min cajamin baa dacwa uluuhiya ilaahnimo loo sheegaya cirya dhulba isagaa madax kaa wey isagaa maamuloo suu doona ka sameeya tiiba inay khafiifiyaan damceeno fa mablaqu lcilmi fiihi annahu basharu wa annahu khayru khalqillaahi kullihim qasiidada waa qasiida intii la sharxay la yihi beyt kastaba baraka gaaruu leeyahay maca shirkihaa ninka tiriya culimo maaha nin diin yaqaanana maaha diiwaankiisa ninkii aqriyana nin waxyaabo badan soo marayo wixii aan dhuljiifnimo ahaynba wuu soo maray waxay ciyaal suuqnimo lahaydna wuu soo maray diiwaanka gabaygiisa maxamed busin haddaad akhridaanna aabbihii wuu caayey oo hooyadii buu caayey oo xaaskiisuu caayey oo ciduu beriyey ma laha nin wuxuu ahaa arjiyada qoroo qoraalka iyo farshaxan ku fiican luqadana ku fiican buu ahaa meel buu lahaan jiray oo fadhiisan jiray idanka soomaalida arjiyadaad garanaysaane dadka madaxda iyo maamulka wax ka rabuu arjiyada u qori jiray markii dambe cudur xanuun oo dhinac qalaliyo oo faalijka la yidhahdaa ku dhacay waxa uu yidhi waxaan ku riyooday anoo nabiga arkay oo qasiidadan burdaha u tiriyey oo nabigu go-i saaray burdadu waa go-i nabiga saaray taasaa loogu magacdaray waxaana lagu shabahayaa qasiidadii ninka la yidhaahdo kacb bnu zuhayr maalinkii maka la furtay ee raggii hala laaye la yidhi meeshii lagu arkaba uu ku jiray ee nabiga uu u noqday ee loo keenay qasiidadii uu tiriyey baanad sucaadu faqalbi اlyowma matbuulu mutayamu irahaa lam yushfa makbuulu ilaa aakhirkii ulaha nubitu ana rasuula اllahi awcadanii wاlcafwu cinda rasuuli اllaahi ma'muulu qasiidadaasaa qasiidat burda la yidhaahdaa oo nabigaa go u hadiyeeyey tiibaa waxaa lagu samaynayaa waxa la yidhaahdaa gabay xir waxa ereyga soomaaligu sugaan ahaan ay u taqaana gabay xir wey isagiina rag badan baa ka dambeeyey oo gabay xir ku sameeyeyo yuusuf nabhani iyo axmed shawqi iyo waxyaaba badan bay ku sameeyeen waana la sharxay qasiidadani waa qasiida nin caamoon diin aqoonin tiriyey markaa wuxuu leeyahay markaasaan caafimaaday nabigaan ku riyooday qasiidadanaan u tiriyey go-buu i siiyey waanan caafimaaday isagu wuxuu ahaa qarnigii toddobaad raggii joogay buu ahaa dabayaaqadiisii toddoba lix boqol iyo waxoogay sagaashankii xiliyadaasaa la yidhahdaa way ku beegnayd hijradu markay ahayd xilliga qasiidaa la tiriyey qasiidadu saa darteed diin kuma taalla ma malaynaysaa qarnigii toddobaad dabayaaqadiisii aayaad iyo xadiid fadli u sheegaya inay soo degeen dadkeenna qaar shirkigii unbaa laga dhaadhiciyey qasaaidka buusiri ee shirkiga yaa la barakaystaa weligii shirki la barakaysan ma aragteen wuxuu leeyahy qasiidadan hamsiyada la yidhaahdo markii weliimada la cuno gebagabada lagu soo gebagabeeyo ee u dambaysa ee la qaado shan iyo kontonka bayd ee isaga laftiisuu leeyahay hamsiyada waa shan iyo konton bayd oo shirki ka bilaabata shirkina ku dhammaata hamsiyaduna waa tan ka bilaabata <clears throat> kayfa tarqaa ruqiyaka alambiyaau yaa samaaan maa taawalathaa samaau lam yusaawuuka fii culaaka waqad xaala sanan minka duunahum wasanaau ilaa aakhirka waxaa ka mida shan iyo kontonka bayd waxay ka bilaabataa waxay ka bilaaban jirtay raggii qaadi jiray yaa abalqaasim اladii ضimna iqsaami calayhi madxu lahu watanaaw biاlculuumi alatii calayka min allahi bilaa kaatibin lahaa imlaau wamasiir sabaa binasrika shahran fakaana sabaa ladayka ruqaaw intaa markuu tirinayey buu nabiga dhaariyey horta nabiguu ku dhaaranayaa abalqaasim aladii dimna iqsaamii calayhi aan ku dhaaranayo nabiguna wuxuu hi man xalafa bigayr illaahi faqad ashraka cidaan alla ku dhaarto mushrik wey marka halkaasuu ka bilaabay yuu ku dhaariye nabiguu dhaarinayaa wuxuu kaga bilaabay waxyiga ku degay buu ku dhaariyey bilculuumi alatii calayka min allaahi bilaa kaatibin lahaa imlaa dabayshii lagu gargaaray buu ku dhaariye oo masiiri sabaa binasrika shahran fakaana sabaa ladayka rukhaaw wuxuu ku dhaariyey xasan iyo xuseyn oo wabiray tiibuhumaa minka ladii uudicathuma zahraa afarta khulafadu isdaba marka biabii bakrin aladii saxa linnaasi bihi fii xayaatika aliqtidaa wa abi xafsin aladii adhara allaahu bihi diina farca waruqabaaw wbni cafaana dilayaadi alatii taala ila lmustaفaa biha alasdaaw markuu sheekeeyey wuxuu yihi wacaliyin sinwi nabiyi waman daynu fuaadihi wadadhu walwalaaw markuu afartaa dhameeyey lixdii cashara mubashiriin ka soo hadhay buu haddana nabiga ku dhaariyey wuxuu u dhaarinaya yoolku waa soo socdaay mar wuxuu ku dhaariyey abuu cubayda wuxuu yihi walmukanaa abaa cubaydata id yuczaa ilayhi amaanaة اlumanaaء wbnu cawfi man hawanat nafsuhu dunyaa bibadlin yamuduhu iraaw alxat alkhayri murtadiihi rafiiqa waaxida yowma farat rufaqaa waxawaariyi kazubayri abilqarni aladii anjabat bihi asmaau sacdiyo saciid baa soo haray wasafiyayni towama alfadli sacdin wasaciidin cidati asfiyaa casharadii markuu dhammeeyey waxaa soo haray nabiga labadiisa adeeree xamsi iyo cabaasaha wabicamayka nayiray falakalmajdi wakullun ataahu minka itaahu maxaa soo haray ummahaatulmuminiin baa soo haray oo faaimaa soo hartay faaima iyo ummahaatulmuminiin baa soo haray wuxuu yidhi itaahu faaima markuu ka hadlayay beydkii on halmaan waqti baa ka soo wareegay waa markuu leeyahay wabanayha waman xawatu lcabaa labadeeda wiil iyo intii bustaa hoos gashay wa biumi sibtayni zawji caliyin wa banayha waman xawathu lcabaaw wa biaswaajika alawaati tasharafna biansaanahuna minka binaaw intaa maxaa dhaarinaysood ka rabtaa alamaana alamaana ina fuaadii min dunuubin ataytuhuna hawaa aakhare i badbaadi buu leeyahy badbaadada aakhare yaa haysta alamaana alamaana badbaadaan ku weydiistay amaanada ilaahay baa la weydiistay aakhare dadka inuu badbaadiye yaa akrama اkhalqigii bay doonatay buurdaha ku jiray soo maa halkaa de sida loo horin jiray mataqaanaa nin tan horta sida loo qaado ma taqaanaa rabbi salli calى اxabiibi muxamed wacalى اlaali man hum اlkuramaau ya abalqaasim اladii ضimna iqsaami calayhi madxu lahu watanaa waayo waayo waxaa lagu soo gebagabeeyaa وبأم السبطين زوج علي وبنيها ومن حوات العباء وبأزواجك اللواتي تشرفن بأنصارهن منك بناء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء من ذنوب أتيتهن هواء sheekada beeniya barabaganda wey shirkiga bilaabay ee lagu dhameeyaa qof lagu daweyn qof baa shirki lagu daweyn oo shirki ilaahay ku caafini sheeko cusub waay markaa ka soco waktiga igala tagtay waayo waayo waxba ay jiitay shiikow masawirka faahfaahin naga sii sawirka faahfaahintiisu muxaadar u baahan yahay waxba hoosu geli maaye xadiidka laa yakhtu bacdukum axadukum calaa khibati akhiihi maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa gabadhu ninka hadday ogolaato ama reerkoodii intuu weydiistay ay u ogolaadaan dee ha ka dabagelin guurka layskuma iskuma fallisin lacag baan konton dollaraan helay dadkii lahaa waan waaye lacagaan ku shaqaysta ee gashay maxaan yeelaa xoolaha risiq ilaahay ku siiyey weeye adaa iska leh maalin hadday dad kuu yimaadaanna kontankii oo dayn kugu anbay kugu leeyihiin oo iska bixin haddii laga haddii la gowraco noole xalaal ah sida nimcooleyda lodiyo geri ariga weye iyo ugaarta ma la cuni karaa hilibkooda oo aan la karin hilibka karintiisu waajib ma aha haddayna darar caafimaad lahayn oy waxyeello caafimaad aynan lahayn ani hala kariya meelay waajib ku tahay ma arag hilibka soomaaliduna qayb waxaa jirta iyadoon la karin in la cuno sooma kuruska ammaanka dhexda kaga jira isagoon la karin baa la cunaa sooma de qaybtaaba soo hilibkii ka mid maaha anu wax nas oo waajibinaya karintiisa garan maayo laakiin caafimaadkuna hala fiiriyo nin xaaskiisa hadduu ku yidhaahda koob koobka haddaad jebiso waan ku furayaa oo koobkii kor intay u tuurta dhexda uu ka qabto haweentaa ma ka furan tahay laba labadaba horta koobku hadduu jabi lahaa mayna furnaateen sida uu hadalku u qoran yahay waan ku furayaa wacdun bialaaqi weye inaad furi doontaad u sheegtay laakiin waad furan tahay baa kala duwan waan ku furayaa iyo waad furan tahay waa kala laba waan ku siiyey iyo waan ku siinayaa isku mid miyaa haddaba saas darteed waan ku furayaa hadday tahay wacdu bialaaqi weeye laakiin laysa alaaqan taasoo kaleeta hadda hadduu koobku jabo ballanqaadkii ma fulin isagunbaa weli war laga sugayaa haddiise uusan jabinba ou dhihi lahaa waanku furay oo dhexda uu ka qabto usan jabin de maba jabine dalaaq maxaa keenay reerkaas reerka ha dhaqdo laakiin dalqada waxaasoo kale ayaa lagu furay hadda bakeeri hadduu jabo reerka inaad kala dirta bakeeri dirti ma kala diri see loo jamcinayaa man masa dakarahu falyatawada iyo xadiidkii ah inahu bidcatu minka arintaa noo xaggee jirta markaa abuu shujaaca kitaabu ahaara soo marayna baan ka soo hadlay jamhuurtu waxay yidhaahdeen inamaa huwa bidcatu minka fuqahada badankood waxay yihahdeen marjuux weeye axaadiidta kalea ka tiro badan qaarna waxay yidhaahdeen shahwo iyo shahwalaan bay ku jamciyeen qaarna fal bay istixbaab ka dhigeenoo kanay qariina amarkii sunnanimo ka dhigtoon waajib ahayn bay ku fasireen gabadha aan aabbaha sharciga ah lahayn yaa meherin haddii qaadi la waayo abtiyadeed alkhaalu waariu man laa waaria lahu weeyo mar hadday hooyadeed ku abtirsatay reabtigeed bay ka tirsan tahay nabiguna